inanay fuqahadu kaga hadlaan tuugsiga culimada iyo ziyaarada loo yaqaaniyo tuugsiga caamada ee magaalada magan aan la dhahaan labadaba xaaraantinimadooda isku mid wey qofkii sharcan u banaanayd ee miskiinka ee baahi iyo duruufi haysteen heli karin maahane ama qofkii u qaamoobay dan guud oo muslimiin iyo dad dhiigood kala badbaadi oo xamaalada la yidhaahdo maahane intii xadiidkii qabiisa uu soo reebay maahane tuugsi iyo gacan hoorsuusiisaba waa xaaraan xoolaha kaa soo galana waa xaaraan saas darteed wadaad dharagsan wuxuu siyaaro u urursado xoola xaaraana wey xeradiisana xaaraan baa ka buuxda kasa rabtaa sake inuu biy muxuusan b oola xaaraana meesha uga buuxe fasuxtun nabigaana saa yihi yaakuluhu saaxibuhu suxtan waa xaaraan ninka cunana xaaraan buu cunay ha kuu barakooba marka geedaas adugu sakaatulfitriga haddaba marka la bixinayo mualifku kuma dheeraanin wuxuu keliyo ku daray yaad ka bixin zakaatulfitriga wayuzakii wuxuu ka akayn bixinayaa qofku can nafsihi isaga laftiisa kow wa can man talzamuhu qofkay ku waajibtay nafaqatuhu nafaqadiisa oo min almuslimiin ah dadka nafaqadoodu waajibka kugu tahayna zakada waad ka bixin inkastoo kitaabu nikaaxaan ugu tegi doona baabu nafaqaat haddana wax yar haddaynu tilmaanay cinda fuqahaai shaaficiya waa asnaaf dadka zakadoodu ay waajib nafaqadoodu waajib kugu tahay kow ninka waxaa waajib ku ah nafaqada xaaskiisa ama xoolaha haysato ama yaanay haysan taa iyadu waaba ras laasim weeye haddii aanay iyadu ku kicin wax nushuus ahoo nafaqadeedii tuura ama aanay iyadu kaba cafiyin ama cinda bacdihim aanay shuruudii guurka ku jirin almuslimuna calaa shuruuطihim zawaaج misyaarki oo kaleeto nooca la yihahdo hadda baab nikax tagnaan ka hadli doonaa nafaqada hadday tuurtiyo jinsiga labaad ee nafaqadoodu waajibka kugu tahay waa alraqiiqu addoommadaada addoommada adigu aada leedahay rag iyo dumar waxay dooni ha noqdaane nafaqadoodu waajib bay kugu tahay ilaa fii xaalatin waaxida hal xaalaa laga reebayaa haddayna adoontu ay dumar ahayd ninna kaa guursado ninkaasa nafaqadiisa zawjatu ku ahaana igu leedahay haddiise berri ay kala tagaan ama uu ka dhinto nafaqadeedun baa lagaa rabaa waa maalkaagii waxaa saddexaad ay nafaqadu ku waajibtaa nafaqatu اlusuuli wاlfuruuci xagga koro dadkii ku dhalay awow ayey hooyo iyo aabbo adiga dadkii ku dhalay korba aada sii aadide laba shardi baa ku xidhan labada shardi mid isagu waxaa weeye waa inayna kow waxaysanin midka labaadi iyagoon waxaysanin haddana waa inuu jiraa wax ka hor istaagaya inay xamaashaan oy shaqaystaan ama qofkii waa waalan yahay ama waa waayeelay ama waa xanuunsan yahay ama waaba qof naafo iyo jiisa weeye wax ka hor istaagaya inuu shaqaystaa jira waxna ma haysto labadaa waalidkaa loo shardiyey waxay yidhaahdeen ilmaha furuucdana saddex midun baa keena kow inuu ilmuhu faqiir yahay isaga oo yar ilmuhu horta inuu yar yahay faqrina yahay waa shardi faqrigu waa joogto hadduu haysta ilmuhu xoolo leeyahay nafaqadiisu waajibku maaha walidaalika caruurta yurub lagu haysto ee dowladdu ay leedahay waalidkuna u hayo dowladdaa biisho waalidka nafaqo laguma lahaba maadaama dowladdu ay biilatana waalidkuna wuu u hayaayo ammaano weeye maalinkuu gudan waayana waa laga qaataa soo in badan lama carur baa laga qaatay curfiga iyo qawaaniintoodaa waxaa ku qoran ilmaha dawladdaa iskale waalidkuna wuu u hayaa caafimaadkiisa dawladdaa bixin biilkiisa nafaqadiisa dawladdaa bixin waxbarashadiisa dawladdaa bixin de maalinkaada waxooga yar seegseegta si fiican lagaa garan waayo soo in lagaa qaato maa marka hore maadan lahayn ilmahaagu hadduu xoole leeyahay nafaqa kuuma laha ama ha yaraado ama ha weynaado hadduusan waxba haysanin oo ilmo yar yahay qaan gaarin wuxuu kugu leeyahay hadduu qaan gaarayna oosan waxba haysan hadduu ilmo naafa'a yahay oon shaqaysan karin uu kugu leeyahay nafaqo hadduu lixdiisii lixaad qabana hadduu waala yahay oo maskaxda wax uga dhiman yahayna uu kugu leeyahay hadday maskaxdiisu fayowdahay oo nin qaangaara yahay oo lixdiisii lixaad qabana cinda shaaficiyati waxba kuguma laha sadaqo waa baabkeeda laakiin waajib kuguma aha waalidkaa oo miyir qaboo lixdii lixaad qaboo xoolo haystana waxba kuguma laha addoona waxba oo shaqaysan karana waxba kuguma laha cinda shaaficiyati wujuuban haddaba usuushaadii oo faqri ku jira faqrigana ay u weheliyso ama xanuun ama waali nafaqadoodu waa kugu waajib sakaatulfitrina waad ka bixin furuucdaadii oo faqri ah oon waxba haysanin oo ay saddex mid u dheer tahay xanuun baa u dheer waallibaa u dheer ama yaraan baa u dheeriya se ilmanimo uusan qaan gaarin isna nafaqadiisu waa waajib oo waad bixin sakaatulfirigiisa haweentaadi iyo xaaskaagiina zakaatulfitrigeedii waad bixin addoommadaadiina sakaatulfirigoodii waad bixin ereygaa mar labaad buu kugu soo noqon haddaad iyagii sakaatulfirigii ka bixinayso iyagii ma siin kartaa iyagii laftoodii aad ka bixinaysay zakaatulfitriga ma siin kartaa zakadii maalka masaladaa waa inugu soo noqon doontaayo waxbaa yar kala duwanaan doona insha allahu tacaala calaa kulli xaal zakaatulfitrigu aday dan kuu tahay inaad bixiso siinkana waa u dan nabiguna wuxuu yhi alayh salaam waxaa loo jideeyey طuhratan liلsaaئimi min allawi wاrafahi adigana inay kaa daahirisee dembigii iyo waxyaabihii aan habboonaynee kaa dhacay wa tucmatan lilmasaakiini masaakiintana waxay cunaan bay u noqon maxaa la bixinayaa marka markaad ka saka bixiso waxa aad bixinaysa waa saacan oo min quuti baladihi ah hal suus laba kiili iyo saddex boqoloo garaam ilaa laba kiili iyo bar baxinta inahaasaad bixin oo cuntada aalibka ee la cunaa cunto fiicanna waan cunaa sakaatulfitrigana mid mida tacbaan aan ku bixiyaa lagaa yeeli maayo nin walow cuntada kugu badan beledka ee la cuno ama idinku badan ee aada cuntaan beledka hadduu acraaf kala duwan leeyahay qolo walba curfigooda cuntada qaalibka ah baa lagu xambaarayaa wa qadruhu qadarkiisana saa saaca wuxuu dhigmaa khamsatu arطaalin shan rodol iyo wauluun fadal saddex meelood meeshii bilciraaqiya waa un iska laba keliya bar iska dhe meelaha weeye faslun baabu zakaati alfitri wixii ku saabsanay intaa ka badan faahfaahinteedu abwaabu ramadaanka marka la joogo baa sanad kasta laga hadlaa laakiin cumuuman waxaa waajiba inaad bixiso intaan salaada la tukanin subaxii markuu waaguu bariyo ka horna maalin laba saddex intii la suuragala waad sii horumarin kartaa laakiin salaadii haddii la galo waad bixinoo waajib bay kugu tahay laakiin ajirkii waajibka ma lehee ajru nawaafil baad yeelan laakiin lagaa cafin maayo faslun zakadii kala bixinteeda wey haddii aan ogaanay zakadii amwaasha anwaacdeedii kala duwanayd oo la yidhi zakadii ha la bixiyo yaa la siin wey waana baabu zakaad gabagabadeedii xoolahaagii zakadaad ka bixinaysay xoolihii noolaa lacagihii mirihii ganacsigii waxaad zakada ka bixinaysay yaad siini dadkanaad siini faslun watudfacu tudfacu zakaatu waxaa la siinayaayoo loo dhiibaa ila alasnaafi athamaaniyati sideedda qaybood ee jinnooc aladiina dakarahum اllahu kuwaasoo allah uu ku sheegay tacaalaa korhaye fii kitaabihi اlcasiizi kitaabkiisa sharafta badan uu ku sheegay fii qowlihi tacaala inama asadaqaatu lilfuqaraai zakawaadka waxaa iska leh fuqarada iyo masaakiinta waalcaamiliina calayha kuwa ka soo shaqeeyey soo ururiyey waalmu'allafati quluubuhum kuwa qalbigooda lasoo dumayo wa fi riqaabi kuwa qoortood inay xorowda doonayee shardiga dhaqaala lagu xiray waalghaarimiina iyo kuwa daynta qabay iska bixin waayey wa fii sabiili dadka mujaahidiinta iyo xujaajta ah wabni sabiili iyo dadka musaafiriintaha ah ama safarka damacsan ee doonaya sideedaasaa iskale sideeddaa dadaan ahayn lama siin kara akaatulmaalka laakiin dhowr mas'alaa la xiriirto uu mualifku tilmaamay qayb ka mida ah. fuqahada shaaficiyadu hadalkan wa ilaa man yuujadu minhum wa ilaa man baa la siinayaa tudfacuda daahirka hadalkooda waxay u jeedaan sideedaba waa in la gaadhgaadhsiiyaa zakada oo zaka haddaad bixinayso hal qola keliya ma siin kartid waa sideeddiiba inaad siiso u qaybisaa saasay qabaan fuqahada shaaficiyadu oo maxaad saa u tiraahdeen ilaahay inama sadaqaatu laga bilaabo ilaa wabni sabiili laga gaaro xarful baa la isugu wada cadfay oo la isugu xiray bay yidhahdeen wawduna ishtiraaku lmacuufi wاlmacuufi calayhi fi lxukmi bay faa'iideysaan maadaama waxay halkaa ka faa'iidne bay yidhaahdeen zakada la bixinaya sidoodan qolaa shirkad ku ah dadkii shirkada ahaa in qaybna la siiyo qaybna la qadiyo xaq maaha bay yidhahdeen sawmadan arag xoolaha dhaxalka ee ilmuhu shirkada ku yihiin inaan qolana la qadin karin oo sawmadan arag haniimada mujaahidiintu shirkadda ku yihiin inaan qaarkood la qadin karin wakadaalika sakadana ay sideedani shirkada ku yihiin midna lama qadin karo o haddii la wada waayona oo qayb kamida aan waayo hadda oo kale wafi riqaabi xaggeen ka heli adoon xoroobi raba xaggeen ka helaa hadda ma heli kara soo ma aha wa ilaa man yuujadu qofkii qaybtii la helo oo minhum kamida haddaad qayb weydo cajzigaasuu kaaga dhici oo laa yukalifu allaahu nafsa ilaa wuscaha zakadaad bixinaysay addoon baa duulaysid agadi keen adug maanaa gacantaada ku samayn maya toddobada soo hartay wax masaafuraad weydayba lixda soo hartay xilligaad joogtay iyo meeshaadii wax mujaahidaad weydaboo oo dagaal jihaad u socda inta soo hartay hadba intii la heli karaa la wada gaadhsiin halkaas masale labaad baa kasoo soo hadhay sideeddii markaan u qaybinayo kaba soo qaadoo sideeddiiba waan helay shan baan helay afar baan helay hal hal nin ma uga yeedhaa ilan masaakiintu way badan yihiin fuqaradu way badan yihiin qusaadu iyo mujaahidiintu inay badan yihiin baa dhici karta masaafurka magaalada joogay ciiduu ka badan yahay sidee baan yeelaa wuxuu yidhi walaa yaqtasiru ku gaabsan maayo calaa aqala wax ka yar min alaaثatin saddex qof min kuli sinfin sinfi kastaba ila acaamila shaqaalaha maahane ninka ka shaqaynayey hal ninba inuu yahaa laga yaabaa isaga mid kugu filan waa hadduu jiro nin soo shaqeeyey oo zako soo ururiyey muna jirin baa dhici karto anuguba xoolahaygi zakada intaan soo qaaday aan miskiinka dadkii laba soo dooranayo caamil ma jira marka inta dadka kale saddex ka yar masaakiin lagama siin karo fuqarana saddex ka yar lagama siin karo ibnu sabiil musaafirna haddii la helaya saddex ka yar wax lama siin karo saddex in la siiyo wey oo maxaad lasaa u tidhaahdeen alfuqaraai alfaadan waa wada jamc aqaluljamcina waa alaaatun saddex weeye saa darteed waa in saa la yeelaa sidaa waa fuqahadu shaaficiyadu masaa'ilkay kala gaar noqdeen madaahibta kala gaar kala noqdeen weye labada mas'ale ha la wada gaarsiiyo iyo saddex saddex ha la siiya labadabana daciif wey amaa in la wada gaarsiiyo inay daciif tahay daahirulkitaabi walsunnati baa ka hor imanaya amaa qur-aanku ilaahay wuxuu yihi say jamhuurtu yihaahdeen in tubdu sadaqaati fanicin maahi wa in tukfuuhaa wa tu'tuuha fa huwa khayru lakum away toddobadii kale fuqaro keliyaa la sheegay haddaad qarisood fuqarada siiso taasaa kuu khayr badan hal sinfi keliya in la siin karaa la sheegay lafdu sadaqana waa caamoo tii faradkahayd iyo tii sunnada way soo galaan waxaa lamida aayaddaas xadiidkii mucaada yaman nabigu wuxuu yihi waxaad u sheegtaa ana allaha iftarada calayhim sadaqatan tukhadu min agniyaaihim faturaddu aw kuwii kalaa way xaggee fuqarada la siinayaabaa la yihi halka haddaba fuqarada ninkii u qaybiya naskii daahirkiisuu bilkitaabi wasunati ku camalfalay qowlka jamhuurta haddaba xoog badanoo in la camimo asnaaftii waa daciif aayadduna ha la camimo ma dhihine inta qolee la siin karay tirinaysay mana dhihin ha laysku wada daro ha la kala daayana inama sadaqaatu aayaddu ma dhihin masalada labaad ee saddex qof ha laga siiya aqaluljamcina daahiru nasi bay ka hor imanaysaa xadiidkii imaam الbukhaari warinayey raximah اllahu taعaalى imaam msliman fii صaxiixihi qisadii qabiisa markii laba qoloo islaysay oo mag isu haysata oo idinkaa naga dilaye magteenna siiye maanaan dilin dagaal qarka u saaran buu yimid wuxuu ihi war maxaa rabtaan magtii intaa islayn lahaydeen magtiinna anaa qaatay anaa idin siin waayahay bay ihahdeen dagaalkii waa damay nabigu u yimi nabigu alay slam wuxuu yh ruux oolahana bixin karo dad muslimaana dhiigooda kala badbaadinayay de xoolahan waxaa laigala qabto nabigu wuxuu ku yihi aqim xataa taأtiyana الsadaqatu fana'mura laka biha iska joog buu yii ilaah zakada naloo keeno xoolahan maktanaad soo qaaday aan zakada kaa siino haddii dadka hala wada gaarsiiye laleeyahay geel boqola hal nin maxaa loo siin waxaa lamida qisadii xuwayisat iyo muxayisa nabigu markay reer yahuud ninkii inkireen qolana dhaartii reer yahuud aamini waayeen fawadaahu min ibili sadaqati geli sakadu magtiisa ka bixiyey hade dadka masaakiinta iyo fuqarada xoolihii lasoo ururiyey in boqol neef hal nin gacanta laga saaro iyadoo in kaloo badan oo baahan joogaan waxay tusaysaa saas waxaa kaloo nabigeena ka soo in badan in hal nin tuu yimaado uu sakada siin jiray hal nin intuu yimaado inuu xoolo zakaa siin jiray weligii lama hayo isagoo yihi zakaa timide awey sideedii qolo ama saddex nin ma la hayaa weligii isagoo yihi lama hayo hadday qasab tahay maalin buu dhihi anagu alah salatu asalaam marka warkan fuqahada shaaficiyadu waxoogay waa laga yartaagrooya faqiir iyo miskiin maxay yihiin kala yihiin culimada waa isku qabteenoo qolo waxay dhaheen faqiir iyo miskiin horta haddii faqiir keliya la yihahdo miskiinna waa soo galaa miskiin keliya hadii faqiir waa soo galaa laakiin koodeebaa markii la isku dara labadoodu sii daran fuqahada shaaficiyada iyo xanaabilada waxay qabaan faqiirkaa sii liita oo maxaad ku garateen laba daliil baan haynaabay dhaheen daliilka koobaad waa aayadan inama sadaqaatu lilfuqaraa'i baa la hormariyey horumar isku macno unbuu xambaarsan yahay wuu kasii daran yahay ninku ninka inuu kasii daran yahay waxaan ku ogaanay miskiin waxaa la dhahaa nin wixiisu kuma filla laakiin waxu beeri karaa qur-aankaana sheegay oo qur-aanku xagee ku sheegay ilaahay wuxuu yidhi bay dhaheen qisadii suuratu lkahfi muuse iyo ninkii la dhihi jiray alkhadir wuxuu yihi ama safiinatu fakaanat limasaakiina yacmaluuna fi lbaxri masaakiin baa lagu magacaabay doonay ku shaqaystaanna wayleyihin bay dhaheen marka mexigiku nin yaraha roora waxaysta wey halkaas qolaa tiri maya miskiinkaa ka daran waxaa keed ka keenteen waxay dhaheen qur-aankaa sheegay oo qur-aanka hagee ku sheegay falaqtaxama alcaqaba wamaa adraaka ma alcaqaba faku raqabatin aw iطcaamun fii yowmin dii masqabatin yatiiman daa maqrabatin aw miskiinan dhulkuba yaallaa bay ninkaa kama kici karaba calaa kulli xaal culamada marka niqaasha la doodayo ninba meelbaa wax muuqanayaa laakiin labada masalo nas sariixa mid lama jirto nima meel wax ka doon calaa kulli xaal culimaduna laabtooda way isu furaan jirtay bisaa loo niqaasho unbaa caadi la jira labadii wadaada hadda laba ayaad isu qabatahay colaadun baa ka dhex bilaabanba waxaba wax nagu cusub wey dadkan sakada la siinayo xooluhu way yaraan karaan yaa lagaga bilaabi qofkaa lagaga bilaabi hadday dadkiiba wada joogaan fuqahada waxay leeyihiin jamhuurtoodu waana sida ay ikhtiyaaru shaaficiyati walxanaabilati ah haddii xoolaha nin ka soo shaqeeyey horta ninka soo shaqeeya wixiisa la siin inta kale ha isku soo hartee iyagu iyagoon waxba la bixin oon waxba samaynin oon shaqaynin bay xoola qaadanayaan ninkana wuu soo shaqeeyo wuu soo xamaalo xooggiisii buu dan dhabanayaa ninkan ujradiisii acطu اajiira ajrahu qabla an yajifa caraqahu oo kaleeto weeye ninkan waa ajiir ciwad xooluhu soo shaqeeyuu qaadanayaa qolada kalena xoolahan iyagoo waba soo shaqaynin bay wax ka rabaan ninkan soo shaqeeyo horta wixiisa haloo laaba yidhahdeen kaa marka la siiyo inta kale kii u daran ee la arka hala siiyo iyo sida loo qaybinaya calaa ikhtilaafin baynahum masalada labaad zakadan dadka la siinaya dadkani xaggay joogaan asalku meesha xooluhu joogaan masaakiinta joogtaa iska leh lidaahirka xadiidkii mucaadee tuukhadu min agniyaaihim isla dadkan waxhaystaa laga qaadi dadkooda masaakiintaana waa la siin asalku waa sidaas meel kale sakadii ma la geyn karaa nacam haddii ay guud ahaan baahitan ka weyn ka jirto ama gaar ahaan qofka sakada bixinaya kuwan dad uga daran ay jiraan oo qaraabe iyo dad la xiriira ay jiraan zakada waa la naqlin karaa xadiidkii fii fuqaraa'ihim haddii la yidhi daahirkiisu ahaa warkanaad sheegaysaan inteed ka keenteen waxaan ka keenay nabiga xilligiisii soomaynaa soman ala salaam sadaqada dad intii loo dira inay soo ururin jireen markay soo ururiyaan xaggey keeni jireen reerihii oo jooga baa intay zakada ka soo ururiyaan caamiliinta ibnulutayiba iyo bay nabigu u keeni jireen calayh salaat salaam soo sadaqa meelihiinti laga soo qaaday dadkii la soo dhaafiyey nabiga loo keenay maaha calayh salaatu wasalaam si uu qaybiyo ama cid mas-uuliyadoo dadka kala saari karta loo soo wadaa ama masaakiin meeshan way joogaan laakiin meel lagu baaba-ayo gaajo dadkii dhimanayaan baa jirta waa loo gudbin karaa meel ka daran haddii ay jirto asal ahaan dadkan su-aal baa timid dadkana xoolihii la siiyey zakadii loo dhiibayba meeshii oon wax ka dhicin baa isagii wax iska bedelay addoon xoroobayaa zake loo dhiibayoo isagoon iskaba bixin inbuu qalo firi oo dhintay ama intay ku fillaan weyday buu ihi anu shardigii waan ka noqdo addoon baan iska ahan zakadiisee la dhihi ma laga daba tegi ninkii oo intay laga daba taga ma laga soo qaadi waa su-aal nin baa musaafirnimo ibnu sabiil loo siiyey safartiiba wuu iska daayo wuu iska nagaaday xoolihii xaq ma u leeyahy inuu sii haysto ibnu sabiilnimadooduu ka baxay nin baa kaswi iyo jihaad u socday zakadii baa la siiyey sheekadiiba uu ka baxay oo bad kaloo camirtay xaq inuu uleeyahay ma u inuu sii haysto nin baa faqiirnimo loo siiyey xoolihii u gacanta ku hayunbaa meel kale ilaahay wax soo furayo xoolo kaloo badan buuba helay inuu sii haysto xaq ma u cinda aljamhuuri intaba waa laga soo celin dee laga daba tago ba xoolaha dekada laga soo wadaacdo cidda jamhuuri ahlilcilmi waayo xoolihiina waa la hayaa way joogaan sifadii uu ku mutayna wuu ka baxay marka mustaxiqba ma ahaba saa darteed raggaasoo dhani dee laga daba tago saa darteed eh, musaafir iyo mujaahidnimo xoola ku qaado iskana nagow iswadi mays bixi mayso haddaad xoola ku qaadataa ma xoolihii soo celi ama meeshaad u qaadatay aada iyo dantaad u qaadatay wax saasay jamhuur ahlilcilmi ay leeyihiino waana qowlka asaxe raajixa u ah cinda shaaficiyati raxmat ullaahi calayhim jamiica wa khamsatun shan laa yajuusu ma banaana dafcuhaa in loo dhiibo zakadii ilehim yaga shan qole zake in la siiya ma banaana kow alganiyu ninka wax haysta bimaalin xooluu haystaa aw kasbin uu xamaalan karaa meeluu ka xamaasho ka xoog seeno u hayaa sharcigeennu sida u dhiirigelinaya in la shaqaysta fiiri wadaadkii way naga hadhi laadahay in la yidhaahdo wadaad qorikut xabaal qorikuturmiy qorika qaad ma laha qorikuturmiy qorikaad waa naga hadhi laadahay si xun bayna yeelaan marka magac xun bay noo hormariyeen waxuma inkaarta iyado ka ku dhacdaan ka yaabin kuwaas asalka shariicadeennu qofku waa inuu shaqaysto inuu wuxuu ka shaqaystaba waayo ama xoog iyo awood iyo caafimaad uu ku shaqaysta uu waayo maahani haddaba qof xoolo haysta zake lama siin karo innaga waxay ka soo reebeen soomaalidu ilaa wadaadka maahane isagoo xoolo badan baa zakada la siiyaa qof xoog leh oo xamaalan karoo shaqaysan karana xoolo zake lama siiyo marka laga reebaa wadaadka la layidhi haddana dad badan waxaa lamida ah qofku inuusan xoog lahayn in xooggiisii meeluu kaga shaqaysta uusan haynin ninka waaka waagii beryaba xushaqo waa u diyaar laakiin meel u ka shaqeeyaba ma hayo meel uu ka shaqeeyo iyo wuxuu ka shaqeeyaba lama hayo ama duruuf kaloo shaqadii u diidaysaa jirta shaqooyinka qaarkoodoo hadduu duurka iyo qoryo iska raadsan lahaa cabsi baa jirto dhardhagtaa laska gelinaya xabad baa laisla dhacayaa xaaladahaasoo kaleeta waa xaalado sidii qof aan shaqaysan karin oo kale wey marka alganiyu bimaalin aw kasbin nabiga wuxuu yihi ala sala sl xadiis saxiix ahaa niman baa u yimid laba nin zakadii zakadii bay dheheen wax naga sii wuu fiiriyey laba ninoo aada u xoog xoog badanoo murquha ku yaalla alla yahay buu arkay markaasuu wuxuu yihi waa idin siin laakiin waxaad ogaataan sadaqada xaq kuma laha nin xoolo leh walaa lidii miratin sawiyin nin xoog lahoo caafimaad qaba zakada iyo sadaqada xaquma laha masaakiinta aan shaqaysan karin baa iska leh saa darteed nin xooggiisa ku shaqaysan karaa xoolaha waa kuma walcabdu addoonna wax lama siin karo addoon isagaaba oole xoola ma yeeshaane waxba ma milkiyi kara waxay ka dhigan tahay ninkii lahaayoo la siiyey waxaa saddexaadan la siin karin wa banuu haashimin wa banulmualibi labadaa qola lama siin karo oo aalu beydkii ay sakadu xaraamta ka ahayd bay baabkan ka mid yihiin qowlkaa waa qowlka shaaficiyada iyo culimo kale ay qabaan huwa asaxiixu sidaasoo saxiixa dadka sadaqadu ay xaraamta ka tahay maadaama nabigu calaih salatu asalaam laba arimood uu isugu daray reer bani lmualib iyo bani haashim reer bani lmualib sidii reer bani haashim buu sahmu dawil qurbaa ka siiyey khumuskii haniimada markii la weydiiyeyna wuxuu yihi annaga haddaan reer beni haashim nahay iyo reerkaa ilma adeertaya ee reer benimualib hal naf baan isku nahay waxba ma kala nihin qisadii khaybar bay dhacday khaybar markay dhacday afar qabiil baa walaala ah reer beni haashim ibni cabdimanaaf iyo banulmualib ibni cabdimanaaf iyo beni cabdishams ibni cabdimanaaf iyo bni cabdidaar ibni cabdi manaaf afartaa waa walaalo waana afar reer iyo afar qabiil iyo afar jilib oo wada joogay ahaayeen reer beni cabdishamsi waxaa ka dhashay cuثmaan ibni cafaan reer beni cabdidaarna waxaa ka dhashay jubayr ibni muطcim khaybar markii khumuskii samigii dawilqurbaa lasoo saaray baa nabigu reer beni haashim iyo reer beni mualib buu uqaybiyey labadii kalena wuu qariyey jubayr ibni muطcim iyo cuثmaan ibni cafaan baa u yimid waxay rasuulka ilaahayow reer bani haashim inaad qaraatinimo si gaara ah waxusiisa badiidanin oo fadligoodii iyo inaad adugu ka dhalatay waa ognah laakiin reer benimualib baad siisay annaga iyaguna waan kuu simannahay oo bani cabdidaar iyo bani cabdishams iyo bnibdilmualib isku mid wey waan kuu simannaho cabdimanaaf baan isu wada nimaadnaa wainamaa hum wanaxnu sawaaun waan kuu simannahay maxaad iyagana u siisay annana noo qadisay bay dheheen haddiiba qaraabtinimo la isku siinayo abtir waanu siman nahaye ma ama na wada siisid ama na wada qadisid nabigu alayh salaam ma dhihin waryaa maanaa afka igu taagaysaan ma dhihin qofku waxa uu qabo waa in laga qanciyaa hadda nin madaxoo ummadan haysta warkiisana fulayo haddaad saa ku tiraahdo soomaalininkaa madaxaaga o madaxaaga haadda ma cunteed nabigu wuxuu yihi ala salaam wuxuu u sheegay ree berimualib idin lamid ma aha wuxuu yihi inahum lam yufaariquuna fii jaahiliyati walaa islaam weligood reer benimualib arrin reer beni haashim qabsatay ugama kamayna bixin haddii gaalo la ahaa iyo islaam haddii la noqdayba waagii nabiga shicb abi aalib lagu go'doomiyey reerkooda ee beni cabdidaar iyo beni cabdishamsi quraysh ay la safteen ay gooyeen cunaqabatayn tahay reer benimualib waxay dhaheen nimankaa la gooye meesha la geeye ka hari mayna isku meelna mariyin iyagoo gaalaa inamaa banuu haashimin wa banulmualibi nafsu waaxidatu bu waa isku hal naf laba maaha halkaasay u dariishadeen inaan la kala qaadi karin banu haashim iyo banulmualib inayna sadaqadu u banaanayn aalka nabigana waxaa udir nabiga a sl inagu haddaanay aalu muxamed laa taxilu lana sadaqatu nooma banaana dadkaa wasakda lagaga dhaqaa awsaakhdad inaan cunana ma banaana idinku laba yaal soomaaliya asharaaf baan ku abtirsanaynaa sadaqaadkana waa cunaynaa iyaga labadaa kala daaye soomaaliya soo wada abtirsan caqiil abi aalib baan galay caliy bn abi aalib baan galay waa ahlu beytki ahlulbeyt baan wadagalnaa sadaqaadkiina waan cunaynaa labadaa isma qabata ama baasha naga daaya haddii abtirku bug yahay oo been yahay ama baashan sadaqadan aada cunaysaan waa xaaraane wadaadadu kow ka yiri urursanayaane xaaraantan iska daayo ilaahay laga baqo soomaalida markaan warwaraystay weli waxaan la ahay hal qoys sheegi maayo waxaan ahayn oon aalubeytka abtirkooda gelin waan hal qoys ba waxay gu yidhaahdeen annagu aalubeytka ma galee carabta kale reer beni tamiimiyiin iyaa nahay hal qolaa igu tiri carab baa la wada galay intii kale badankood horta waxay yidhahdeen caqiil bay ka tuureen o qolana cali ibn abi aalib bay mid xasan ka soo geliye mid xuseen ka soo geliye qolaba meel bay ka geliyeen marka nimay ikhwaani hadday sidaas tahay ood ku qanacsan tahay diinan abtirkaagu halkaa inuu galo sadaqo waa kaa xaaraan inaad cuntama banaano ama culimo noqo ama caamo noqo haddii ay waxani sheeko tahayna nasab iyo abtir aadan ahayn in la sheegtaay waa dembi sharciga sida dembi saa loga baxayno allaahu aclam marka masalada inaad ku baraarujin waa rabay sakada iyo sadaqaadka ad qaadanaysaan iyo aalubeyt baa nahay hala kala daayo walkaafiru gaalkana lama siin karo oo nabigu markuu leeyahay tuukhadu min agniyaaihim faturaddu fii fuqaraa'ihim uu leeyahay ibn اmundir raxima اllahu tacaala isagu wuxuu soo guurinayaa zakada xataa mualafatu اquluubka baabu zakaad markay ka yimaadaan xooluhu inaan la siin karin wax nin gaala ah oo islaam loo soo dumaya aan la siin karin ee dad islaamay oo islaamnimadoodii la yar kabayo ay tahay mualafadu ijmaac ama ijmac waxooguu soo gurinaya raxima allahu tacaala waman talzamu lmuzaki ninkay ninka zakada bixiyey ku waajibtay nafaqatu nafaqadiisii laa yadfacuhaa ilayhi ma siin karo waan kuwan hadda soo marnaan ka soo hadalay inay usuusha iyo furuucdao shuruud ku xihan iyo xaaska iyo raqiiqa addoommada ay yihiin bismi اfuqaraa'i laakiin kuma siin karo walmasaakiin wax ma haystaanna kuma siin karo laakiin dayn baa lagu leeyahay waad u siin kartaa aswi iyo jihaad buu aadayaa waad u siin kartaa masaafir weeyo wuu safrayaa waad u siin kartaa zakadu ka soo shaqeeyey waa loo siin karaa zakadaadi ifaadka kale waa u siin kartaa laakiin wax ma haystoo faqiir weeye uma siin kartid sababtoo ah hadduu faqiir yahay adaa biilkiisa lagugu leeyahy ma biilkaad bixinaysaad hadda zake nooga dhigi biilkaad bixisa waajibka kugu ah maad hadda zake u niyooni sidiisoo waajib kugu yahay wixii saas oo kaleetaa uma siin kartid faqiir iyo maskiinnimo laakiin hariib dayn baa lagu leeyahay iyo gaswi fii sabiilillaahi weeyiyo waad u siin kartaa wa fi riqaabiya hadduu ku jiro halkaasaan ku daynanaa bismillah alxamdulilah wasalaatu wasala ala sla amaa su-aalihii baa waxaynu ka gaarno baynu dhex maraynaa su-aalaha qofkan koowaad wuxuu leeyahay dahab baan gadaa waxaan ku bilaabay siddeetan iyo shan garaam ka yar haddana waa ka badan yahay xilligii uu gaarayna garan maayo oo ma xasuusto qofku haddii uu sidaas yahay xilligii uu hubo inuu gaarsiisanaa intaas ilaan xilligii la gaaray ma hubtid laakiin waxaad garan kartaa taariikhdii ganacsigaaga xilli intaa uu dhannaa waktigaa aada hubtay intaa inuu dhannaa buu sanadku uga bilaaban sanadkana sidaasaad ku wadi waa dhici kartaa ka hor inuu gaadhay laakiin adigu ma hubtid asalku waa inaanu dhannayn alaslu baqaau maa kaana calaa maa kaana wey wax walba sidiisii waa inuu ahaado ilaa la ogaado xilliga uu isbedelee la hubo haddaad xilliyada qaarkood malaysana qaacidadii kale inbaad aadi oo alyaqiinu laa yazuulu bishak intaa inuu ka yaryahay baa la hubay inuu gudbay oo intaa gaaray lama hubo haddaba qiyaasta waxbaha ku salayn inay xisaabtaada dib ugu noqo maalinkaad isaa ugu horaysaad ka hesha xisaabtaada intaa inuu dhannaa sanadka uga bilow sidaa ku saka bixi qofku wuxuu leeyahay goormaan waa ma la siin karaa walaalkaa kula dhashay sakada haa waa la siin karaayo intii nafaqadiisu kugu waajibtay maaha qofku goormay walaalkii inuu biila waajib ku noqotaa xiriirinta guud ee raximka maahane walaalihiiyo xawaashida biilkooda iyo nafaqadoodu cala saxiixi waajib ma aha dadkayga oo dibadda jira sakaatulfitriga iga soo bixiya ma dhihi karaa dadkaaga haddii uu yahay dee dad ay nafaqadaadu waajib ku tahay waad u sheegi kartaa haddii kale tuugsi weeye intaasaa ku dhibin dadka waxaas isoo biilad inay tuugsta soo moogid haddaan ramadaanka bilowgiisa sakaatulfitri bixiyo ma soo celinayaa maya culimo badan baa qabtoo lama soo celinayo mar haddii sababkiisii awalkii sababkii iyo asaaskiisii ramadaanka la hayo qoofaan nolol iyo geeri lagu hayn sakootulfidri ma laga bixin karaa ama inaad bixiso haddaad rabtood sadaqaysato waa la ogol yahay amaa haddii uusan hayna de qofay nafaqadiisu waajib kugu tahay hadduu yahay culimmada qaar baa waajibinayo hadduu noolaa alaslu baqaau maa kaana calaa maa kaana marinaya oo halkaa marinaya laakiin hadduusan nafaqadiisu waajibba kugu ahayn dee markiisii horeba laguguma laha waxaan leeyahay digaag badan ma la iga rabaa sako masalada waxaan malaynayaa cashiradii hore baan kaga soo hadallay ee qofkan isagaa maqnaa digaag sako kuma waajibto intuu dooliba ha noqdee boqol garaam oo dahaba sidee sako looga bixinayaa boqolka eh, dahabka waa la qiimayn lacag intay ka noqdaan baa boqolkiiba labiyo bar sida lacagtii kaga bixini ninkan su-aashiisu waa baab kale io isaga baab baabka baab kale waayo haddii ay ii suura waan gebagabada aakhirka markaad daashaan baan ii sheegi arigu haddii uu gaaray intiisii oon suuqa neef ka soo gado oo aan sadaqaysto ma iga gudaysaa sadaqadan haddaad neef soo gatood zake uga jeedo wuu kaa gudayaa laakiin sadaqo caadi ah hadaad uga zaka niyoonin de zakadaadi maaha zakadana xoolo baxay dib lagama niyoodo dadka qaar baa wuxuu ku leeyahay xoolaan shalay nin siiyey waan halmaansanaa hadda zaka ma niyoon karaabu ku leeyahay hadda zaka ma niyoon karaa taasi xoolahan bixiso milkaaga ka baxay niy niyadeeda lama tadaarug lama samayn karo ma raasumaalka ganacsiga laga bixinayaa zakada mise faa'iidadii baa la qaybinayaa mise labadaba waa la isku darayaa su-aashan inaan horey uga jawaabo aan moodayo oo qiimahay hadda kugu fadhido raasumaal iyo khasaare iyo faa'iida waxay doori ha noqotee baa la qiimaynaya anood ka bixin haddii aan shan geela ah hayo neef ari ana aan haynin lacag bedelkeedii ma bixin karaa mise neef ari aan soo gadaa qowlaani liahlilcilmi weeye waxaa ixtiyaadka iyo baraa-adu kugu jirtaa neefka inaad soo gado ood bixiso bay baraadu kugu jirtaa ninkan wuxuu leeyahay caymiska baabuurta maxay ka qabtaa diintu caymisku asalkiisu xaaraan weeye waana xoolaha qimaar iyo maysar weeye kiisa ganacsiga ee tijaariga markii kan shareicada waafaqsan ama takaaful iyo xagaa lamidka loo yaqaano laga helo haddana si uu ku dhammaan doono war uma hayo olo waxaa socda caymis shareicada waafaqsan wadanka in laga sameeyo aynu joogna maadaama islaamic bankinba la ogolaaday ololaha waxaan rajaynaynaa inuu miro dhalo waan idiin soo sheegi doonaa deer hadduu miro dhalo caymiska keliya waxaa lagu ogol yahay inta qasabka kugu ah ee taagbaadka la yidhaahdo kan laakiin fuulkii iyo waxyaabaha lamidka ah ama combrehensiveka yidhaahdaan xaaraan weeyo ma banaano cinda jamaahiiri ahli اlcilmi allahuma maxamuud ala zaydiyo qowl mustafa zarqaay adun qabsan war zakada ma bil khaas ah ayaa la bixinayaa maya adugu xoolahaagu markay nisaabka gaareen bishii bisheeda marka la gaadho baa xawlkaaga iyo sanadkaagii dhammaaday dadkaa laakiin bilay ku gartaan ay ku xasuustaan iska jecel si aynan u halmaamin hadday laba nin xoole isugu jiraan oo mid ka mida bixin waayo ka kalena intiisa keliya ka bixiyo ka waran de xoolahan haddii aan sulto dowla islaamiya jirin xoolihiina hadhow qofkii inuu kula bixiya uusan ogolayn horta xoolahaada inaad ka marataa fiican xoolo nool hadday yihiin laakiin lacaga hadday yihiin dhib male intaada haddaad ka bixiso cinda jamhuuri ahli اlcilmi xale baanan soo marnay waxaan soomaaliya siin jiray ah waxaan soomaaliya siin jiray sekada dad gaar ah haddana lama lama joogo marka ma u xiri karaa maya akada diritaanku waa gaar ma u xiri karaa waa baab gaar erey gaara wey ma u diri karaa su-aasha waan ka soo hadlay oo casharkan kaga soo jawaabay hadday xiris tahayna ma banaana xirista hadda waayaan waxay u isticmaalaan xisaabtiibuu goyn meel sanduuqu ugu ridin akadii waan bixiyey buu rabaa inuu ku yihahdo sanduuqiisa inay ku jirtaa xoolihii wax ka guddoomayna ma laha sakadu waxay kaa baxdaa markii ciddii lahayd ee qaadanaysa ama cid wakiilka ah ay kaa guntoontay milkii aa ka baxdaa laakiin xoolo boorsadaad ku jirto berri hadaad waxooga u yarbaahata kula qumanaato aad boorsada ugu furi sakadii kaama bixin weli sakaatulfitrigu wuxuu ku leeyahay intaan meel u dhigo dhowr bilood kadib markuu yihaada siin karaa sakaatulfitrka lagaa guddoomay kaaga baxdaa waxaa wey waaba criminal wey jarimin wey daynta iga maqan zake ma laga rabaa cinda shaaficiyati haa laakiin markay kuu timaadaan qaybteeda zakada ka bixine hadda ka bixin mayse cinda jamhuuri ahlilcilmina waa laba qaybood de dayntan dayn aad rajaynaysa inay soo gashana xoolahaagay ka mid tahay daynta aad ka raja rajo yar tahay oodan helayninna markay kuu timaadunbaad ka bixine inta kale laguma laha ayay hooyo siin karaa masalada horaa uga soo hadlo usuushiiya furuucda inaan la siin karin baan horay usoo maray haddii aadan u siin karin faqiir iyo miskiinnimo haddii aada hesho lacag ama xoolo markaa meeqa ayaa ugu yar oo la yaboohinayaa xoolahan haddee waxoogay yar yaroon badnan yihiin boqolkoo iyo labadoo boqol iyo kun shil leeyihiinna waxoogay saacadaa ku filan kadib waa timirtii oo kaleeto hadday xoolo badan yihiinna sanad weeye sida nasku ku soo arooray baabkeedana waa u tegi doonaa ee minhaajkii aan la horordin qofkan wuxuu yidhi haddii dowladda ay bilowdo kambaniyaal ay ku shaqaynayaan ma laga rabaa zako maya hantida guud ee dowladda zako kama baxdo waayo zakadii meeshii la geyn lahaa weeye awqaafta amwaasha iyo amwaasha jamciyaadka iyo muasaadka khayriga ay hayaan iyo iyaga zakaa lagama rabo asal waxaa a ah xadiidkii khaalid amaa khaalidan fa tadlimuuna khaalidan fa qad ixtabasa waxiisoo dhan wuu waqfay waqafna zake lagama qaado xadiidkaas saasua ah. tanna su-aal ka baxsan weeye baabu zakaat kana waa su-aal kale nakaatulfitri laysiiyey ma sii bixin karaa haddii waxoogay kuu soo ururaan ood xaddigeedi kugu waajibaysa aada gaarto dee nin xoolo labaatano zakaatulfitriga waa iska sii bixin tanna waa su-aal zakaatulfitriga ka baxsan talabaadna bahi baa geeriyey ramadaan oo saddex saddex beri ah anigu waan yaraa markaas wax sakaana lagama bixinin waajib kuma ahayno masalada waan soo marnay maadaama qoraxdu aynan ugu dhicin maalinkii ciidda uusan soo gaarin waxaan ku weydiiyey waxaan ahay qof lagu leeyahay sako hal sano ah haddana waxaan qaatay tii mushaaharaadka anoo aan bixin tii sanadka ti mushaaharaadka maxay tahay marka miyaan wada bixiyaa mise waa tii sanadka oo keliya akhay hadday zakada aad ka hadlaysa dayn sanad horaa lagu lahaa de waa dayn iyo xaq fuqaraa masaakiin kugu leeyihiin waad iska bixin tan mushaaharaadkeed sheegaysa maanan fahmin anu waxaan idhi mushaaharaadka zaka lagama rabo in wax ka dhigmaan xoolo zako gaara ay ka soo haraan maahane dhowr su-aalood oo kale baa halkan hadda ii yaallaan kusoo gebagabaynaynaa waktigii baa dheeraaday sheekhu gacanta biixidaa adkaarta ma lagu akhrisan karaa waa su-aal gacanta biixda ahaa adkaarta waa lagu akhrisan karaa xadiidkana asalkiisu waa labada gacmood inay u siman yihiin buu daahirka xadiidku tilmaamay riwaayadda abu daawuud ee biyamiinihina daciifo shaadaa weye nabigu ala sl kaana yacqidu tasbiixa biyadihi wey riwaayada saxiixa ama biasaabicihi biyadihi haddii la yihahda waa nakira lagu tacriifiyey idaafa nakirada markii idaafa lagu tacriifiyena cumuumulyadayn bay faa'iideysaa ama riwaayada ibnu cawn ninka la yidhaahdo riwaayada uu leeyahay ibnu qudaama miyuu ahaa mise qudaamata bnu fulaan buu ahaa magac saasuu eg buu lahaa abu daawuud uu leeyahay biyamiinihi waa riwaayada cinda taqriiri shaadaa ah weeye marka waxa weyn biyamiinihida ha ku salaynin cimaamadda qaadashadeedu sunno miyaa haddii aan iska daayo see ma ajir baan ku waayi cumuuman waa masalada afcaasha caadaadka iyo jibiliga la yidhaahdo culimmadu ay isku hayaan min baabi sunna miyaa mise maaha culimmadu intooda badan in badan oo ka waxay leeyihin baabu sunan maaha lagu dayanayo laakiin waa baabulmubaaxaad waad qaadan kartaa haddiise niyada aad gelisa ku dayashanadi nabigaa qaadan jiray ajir baad ka heli laakiin waa inaad u qaadataa siduu u qaadan jiray hagoogtan maahayta nabigu qaadan jiray cumaamad duuban bay ahaan jirtay sidai nebigu u qaadan jiray markaad u qaadanayso baa tii iyo niyo wanaagsan iyo ku dayasho baabkeed geli marka insha allahu tacala haddaad niyo wanaajisa ajir baad ka heli dambaabi maysa haddaad isaga tagta socmaamad gabadha maxram la-aan ma safri kartaa nairobi iyo gaarisa maya maxramku gabadhu waa sharti haddayna baabu daruuraadkii lasoo istinooday anfuqada qaarkood rufqa aaminada ay ku dareen aynan ahayn bangiyada islaamiga ah qaabka ay u shaqeeyaan wax nooga sheeg fadhigan oo kaleedadee ma aha sheekadaa sheeko dheer waaye saddexdan waa saddex midna fani tahay labana jariimo yihiin hore dhegayse ugu fudud nin baan beri nin sheekh beri ayaa nin ka xaday lacag haddana ma aqaano ninkii meel u jiro ee maxaan sameeyaa horta lacagtii qadarkeeda ninkii haddaad garan karta waad raad haddii kale qadarkeeda horta waad u sadaqayn istikfaar iyo dembi dhaafna ilaahay waad weydiisan maalin allaalay maalinkii la helay ninkiina xoolihiisii waa kaa dhigis bixin weeye ama duriyadiisii iyo dadkii dhexalkiisa lahaa kana dhegayso waxaan dilay nin igu inkiray cunug sharci darro ah cidna ima ogaanin inaan aniga dilay kadib waxaan reerkiisa u sheegay inuu iqabay uurna u leeyahay sidaasina igu xanaaneeyeen labada dambe laisku daray ir reerihiina waa la biilanayaa wiilkoodiina waa la dilay dambiga adgu ir aniga iyo cunugii uurka ku jiray haddaba sideen uga uga toobad keenaa arintaas arintaa waa la yaqaanaa sheekadii horta waad qarxin kow qofkii inaad dishay waad sheegi haddii qisaas lagaa dalbadana waad isdhiibi haddii diyo lagaa dalbadana magtii baad bixin waa kow xoolihii lagugu biilayna waa dandhow ilmahan aad dadka ku dartayna wacal xaaraana inuu yahay baad sheegi khadkaasay toobadaadii kaa jirtaan tan ma akriya saa iska daaya iyada rag iyo dumar wuxuu yahay ma aqaano jacayl aan jeclahay dartiis ma u qabayn karaa xaaskayga iyadu sameeyey qabayn kartaa sidoo kale maaha waa isu qabayn kartaan intaa wax ka badan baa isaga kiin bannaan oo xiriir gogoleed baa idinka isaga bannaan wax ka badanoo is-aragaa idinka isaga bannaan intaa ka badan baaba laysu kiin baneeyo ilaahay yidhi hunna libaasun lakum wa antum libaasun lahunna dhar baabaad isu tihiin iskadaa noloshee markii la geeriyoodaaba la isdhaqaa oo nabigu caaisha radi allahu canha alayh salatu salaam uu ku yidhi markuu lahaa bal ana waana sa haddaad iga horrayn lahayd buu yih intay xanuun sheegatay waan ku dhaqi lahaa waan kugu tukan lahaa markii nabigu geeriyooday la dhaqay kadib bay hadalkii fahamtay markaasu waxay tiri deedna haddii low istaqbaltu min amrii mastadbartu cidaan ani ahayn ma dhaqdeen cidaan aniga ahayn ma dhaqdeen xataa nolol iska daaye haddii la kala geeriyoodana ninkuna haweentiisa uu dhaqi iyaduna ninkeeda way dhaqi noloshuna min baabi owlaa wey marka la geeriyooda ama waxyaabihii nolosha banaanaa baan la ogolayn oo qaarkood xaaraan yah oo sidii xiriirkii gogoleedoo kale xaaraan yah isagoo xaaraan yaha la isdhaqayaaye maxaa diidaya isagoo kaasi xalaal yahay in laysu qabeeyo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 bid qof kastoo muslimi inuu ogaado in soonku waajib ku yahay midba soonka soonka bisha ramadaani uu waajib yahay inuu qof kasta ogaado waa arrin aan garowsho lahayn ilaa qof hadda soo islaamay ama meel islaam iyo diini cilmi lagu hayaba aan joogin maahane walidaalika hadda qofka soomaaliga ee dadkan ku dhex nool haddii uu yidhaahda soonku inuu waajib yahay oo muslimiinta soon laga raba ma ogi shaksi ahaan way dhici kartaa laakiin in laga rumaystaa ma sahlana waayo bishaa ummaddu wada soomayso sanad kasta soo noqnoqonaysa munaasabaad kasta lagala hadlayo inuu yihahdo weligay ma maqal soon inuu laigu leeyahay iyo soon inuu waajib yahay waa inuu ama meel duuroo loogu garaabo uu ka yimaado ama qof hadda mar diinta mar dhow soo galay uu yahay laakiin diinta intaa waa ku dhex jirayo masaajidda waa imanayo waa tukanayayo haddana weligay soom baa waajib oo soom baa lagaa rabaa ma maqal warkaasi in la rumaysto ma sahlana saas darteed mualifku isaga iyo zakada iyo wujuubkoodiiyo in waajib ay dadka ku tahay iyo maanu ka hadlin waxaa la filayaa waxay tahay inaad horay u og tahay in waajib ay kugu tahay laakiin keliya ay tahay saad u gudan lahayd in laguu tilmaamoo lagu baro saas darteed wuxuu yihi wa sharaa'iu wujuubi siyaami soomku markuu waajibaye shuruudda la rabaay ee qofkii shuruudda laga hela uu waajib ku noqonayo alaaatu ashyaa saddex weeye saddexda shartiya la yidhaahdo shuruudu takliif baa laga rabaa qofka midka ee alislaamu weeye islaamka qofkiihi soonku waa ku waajib haddii uu sidiisii ula yimaadana fulintiisii baa laga rabaayo uu ka asixi laakiin qofka gaalka aakhire in loo qabsada waa dhici kartaa adduunyadasa soon iyo haddaad soomi weydo dowladda islaam hadday jirta maxkamad baa lagu geyn lama yidhaahdo oo hadday gaalo muslimiinta ku dhex nool yihiin maamul iyo hoggaan iyo xukun muslimna ay hoos yimaadaan bisha ramadaan sooma la dhihi maayo sidaan loo dhahaynin zako keena salaada jamaacadana soo xaadira taasuu ka wadaa marka xakaami dunyaa qofka soonka laga dalbayo ee uu kugu waajibaye soon laleeyahay marka koowaad waa inuu muslin yahay qofka aan muslin ahayn xataa dadka haddii uu waan la sooma yidhaahdo waxba ka asixi maayo oo asaasku waa islaam way dhacdaa marar badan inuu qofku cuntadii ka soomo soonka laba qaab labadaba ha u dhaco ama saddex midba ha u dhaco qoli caafimaad ka raadinaya oo gaajada iyo jirkiisa inay calooshiisu bannaanaata doonaya tatabubka waxay fuqahadu yidhaahdaan weeye cuntada qodolka qaar baa isaga daaya caafimaadka doon dartii waxaa laga yaabaa inuunan subaxiiyo maalintii oo dhan waxba cunin waxna cabbin laakiin waa soon bilaa ajira wey dhinaca labaadna waxaa laga yaabaa cabasho inuu soomo oo dadka iyo duruufa dunyada ka haysata uu ka cabanayo markaasaa waxaa la yidhi cunto joojin baan samaynaynaa cuntadaan ka soomaynaa waa nooc mudaaharaadka ka mida waa nooc dacwo wax laga cabanayo taana ma aha soonka aan ka hadlayno waxaa dhici karta mar saddexaad inuu qofku dad muslimiina saaxiib la yahay uu la yaabo dadkan subaxiilaa habeen aan waxba cunaynin uu yidhaahda waa idinla tijaabin markaasaa waxaad arkaysaa hadda meelaha galbeedka markaad tagto wiilka soomaalidiihi ama gabadha soomaalidii ama muslimka sheeganayaay mid gaalay saaxiib leeyihiin weliba saaxiibtinimadu intay afka dhaafto baa laga yaabaa in meel la wada dego si qaldan loo dego marka dambe uu qofkii yidhaahda waan islaami si aan si rasmia isugu guursanno wuu iisoo islaamay iyo way iisoo islaamtay meesha la yihaahdo wey markaasuu intu ku yimaado wuxuu ku ramadaankan iyo kii horeba way ila soontay gabadhan islaamka aada bay u jeceshahay waa ka daacad uu ku ama ninkani wuu ila soomay ramadaankii ninka ninkan islaamnimadu waa ka dhabe wiilkii ama gabadha hala islaamiyo hala islaamiyo waxaa daba taalla hana naloo isu xalaaleeyo un aakhirka halkay ku dambeysay inaynu xumayn baa laga yaabaa laakiin dariiqa hagaagsan inuu habboonayn baa la soo maray marka islaamnimadu waa shardiga koobaad ee qofka loo leeyahay waa inaad soontaa amarka loo siinayo hadduu saman waayo cudurdaar la-aanna tallaabo sharciga waafaqsan laga qaadayo xabsi iyo tacsiir iyo ciqaaba haddii hogaan iyo maamul islaami jiro shardiga labaadi walbuluuqu inuu qaangaar yahay wey ilmaha yaryarkaa hadday soomaan xaddu tamyiizi iyo wax kala garadna ay gaareen soonkuna wuu asixi waalidkoodii iyo mas-uulkoodii arintaa barayna waa ajir buu ka heli laakiin goormaa laga dalbiyo loo ciqaabi hadduu ka tago waa markuu qaan gaara kadib caruurta yararkaa saxaabada la soomin jiray innaga laakiin kuwa qaan gaaray baa waalidku ilmo jacaylka iyo ilmuhu uu gaajooday baan laga celcelin kuwa raba laakiin saxaabada rubayic bintu mucawid waa kay leedahay waan soomi jirnay yowma cashuuraa wa sibyaanana xataa carruurta yar baan soomin jirnay waxay ku ciyaaraanna waa u diyaarin jirnay markuu gaajo la ooyaa ciyaartii loo tuuri ku yar mashquuli muddaa ka soo wareegi wuu ooyi wax kalaa loo tuuri oo lagu ciyaarsiin qoraxdaa lagu maaweelinaya intay ka dhacayso inagana kuwa waaweyno soomi kara waraa ma soomi kartid bay hooyadii aabihii leeyihiin waad gaajooni marka masaladu masalo gaajo mehe ilmuhu intuu yaryahay in la tadriibiyo oo la tababaro oo soonku markuu qaangaara aanu ku adkaanine caadi u noqdo baa laga doonayaa waalidka laakiin markuu qaangaaraa laga rabaa inuu soomo walcaqlu qof caqli lahoo wax kala garanaya waa inuu yahay haddiiba uu waalan yahay waalidaasi ama maskax ahaan dhib ugu dhacay ha noqoto ama jiman iyo sixir iyo wax lamida ah ha noqdaan qofku hadduu caqligiisi iyo maankiisu tago isagana soon lagama rabo kaalay soonna la dhihi maayo hadduu isku dayo inuu soomana waxbaba ka asixi maayaba oo qof alani qasad iyo niye lama lamaba yeeshaba waxaa kaloo laga rabaa qofkii walqudratu inuu awoodo calى الsawmi soonka inuu awoodaa isagana laga rabaa masalada caqliga iyo buluuqa in laga rabo oo xadiidkii caligan ku soo marnay baabusalaam markaan maraynay rufica alqalamu can alaaati nebigu yihi can isabiyi xataa yaxtalim ilmaha yarka ilaahu qaan gaaro waxba dembi looma qoro wa can ilmajnuuni yacqil qofka waalan ilaa caqligiisa u noqdana waxba looma qoro kan dambe qudrada iyo awood u leeyahayna waa usuusha caamka ee shariicada weeye nusuusta caamka ilaahay uu ku leeyahy laa yukalifu اllaahu nafsan ilaa wuscaha naf ilaahay kuma laasimiyo qasabna kagama dhigo waxaanay awoodin qofka aan soomiba karin ama xanuun hala soomi waayo ama da iyo tabar hala soomi waayo ama duruufo kalaba hala soomi waaye qofka sidaasoo kaleeta en soomiba karin isna soon laguma laha ilahina wuxuu yidhi fattaquu llaha ma staطactum intaad ilaahay awooddaan ka baqa nabiguna wuxuu yihi haddaan wax idin amro faatuu minhu ma staطactum waxaad awooddaan la imaada walidaalika shareicadeennu dadka soonka aan awoodin bay xukun gaara u samaysayoo cashirkeenna inshaa allahu tacaala inoogu iman doona dadka cudurrada joogtada iyo da-da waayeednimadii iyo duruufaha lamidkaa ay soonka u diidaan intaasi waa shuruuda qofka uu ku waajibayo haddii saddex intaa lagaa helo ood muslim tahay qaangaarna tahay caqligaaguna joogo soonna aada awoodo inaad soonto waa kugu waajib ka tegitaankiisuna waa dembi qofkii soonkii oo waajib ku ah inuu sooma aan doonaynina isaga tagaay xukunkiisu muxuu yahay waa la isku qabsaday culimmada muslimiinta aimatu sunna waxaa la isku hayaa qofkani ma qof dembi weyn galay ilaa ciqaab weyn ka mutay keliya mise waa qof gaaloobay oo diinta ka baxay dhiiggiisuna xalaal yahay xoolihiisuna xalaal yihiin isagana aan dhaxal iyo meher ka dhexaynin qof muslima rag iyo dumarkuu dooni ha noqdo hadduu dhintana qubuurta gaalada maahanee aan lagu darayn janaazana aan lagu tukanaynin miyaa culammada muslimiinta iyo salafka qaybaha waxay qabaan qofkaasi hadduu dhintay inaan lagu tukanayn oo qubuur muslim lagu daraynin oo qof gaaloobay uu yaho ilaah kala caabuda lamid yahay qof soonkii oo lagu leeyahay oo waajib kuwa ah cudurdaar la-aan kas uga taga culamada muslimiinta qayb baa halkaa taagan waxaad ka garan kartaa xataa saa haddaanay noqonin masalada culayskeeda intay la egtay baad ka garanaysaa taasaa waxay sababtay in la yidhaahdo qofka ay ku waajibtay ee markuu ka taga la ysku haysta cudurdaar la-aan oo qofka shuruuddan laga helay laakiin qofka shuruuddanba aan laga helin laguma laha isagu qaylada rabshadaba kuma jiro ama sharcigu cudurdaar kala siiyey inuu afuro marka aada soomaysa arrinta labaad wa faraa'idu sawmi soomka faraa'idkiisa iyo arkaantiisa aasaaska ee lama huraanka u arbacatu ashyaa afar arimood weeye ama waxaa la dhihi karaa